بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله حدثني سلامة بن شبيب في باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة wuxuu ku saabsan yahay annahyu reebiddii liska reebay ee liska nahiyey can xamli silaaxi hub in la xumbaartoo la qaato bimakkata makana gudaheeda hub la qaato bilaa xaajatin xaaja la'aan waxayoo wax baahi aysan jirin in maka gudaheeda hub lagu wato waa manhiyun canhu weeye lama ogolo maxaa yeelay maka waa baled aamina waman dakhalahu kaana aamina qofkii soo gala aamin buu noqonayaa in hub la qaatana cabsigelin bay keenaysaa iyo in la baqo marka haddii xaajo iyo baahi ay jirto oo ay jiraan dadka nidaamka iyo kala dambaynta ka shaqeeya ee uba laga yaaba inay dad jiraan amnigii iyo nabadgelyadii xaramka ah aan ilaalinayn inuu ilxaad iyo dhibaato wada kuwaasoo kale haddii la ilaalinaayo waa gaar xaajadaasay soo gelayaan haddiise baahi aysan jirin hub lama qaadan karo laasiyama maka almukarama dadka aad bay ugu badan yihiin xujayda iyo muctamiriinta way ku badan yihiin in markaa meeshaas cadhiidhiga daran ka jiro silaax iyo hub lagu qaato khatar kaley keeni kartaa qala xadaanii salama bnu shabiib qala xadaanaa ibnu acyanin qaala xadaanaa macqil can abi zubayr can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal samictu nabiya nabiga calayhi salaam baan maqlay buu leeyahay yaquulu isagoo leh laa yaxilu ma bannaana liaxadin qof liaxadikum axad idinka inaga mid ah an yaxmila inuu xumbaaro bimakkata silaaxa hub inuu u soo qaato ama hub dhexdeeda ku qaato ma banaana buu nabi sala allah alay wasalam kalimat laa yaxilu waxay ka mid tahay siiqu nahyiga waxyaalaha lagu garta nahyiga ama taxriimka lagu gartay ka tahay siiqadii toos yanu ahaanina laakiin mimaa yucrafu bihi nahyi waxaa nahyiga lagu garanayo inuu sheegan yahay muxaram nafyu lxilli ayaa ka mid ah laa yaxilu wuxuu ku saabsan yahay jawaazu dukhuuli makata maka geliddeedaa banaan bikayri ixraamin ixraam la'aan la galo oo haddii maka la galo mar walba kama dhigna in ama xaj ama cumro lala galo ee qofka wuu iska geli karaa maka isagoon xajna niyaysnayn cumrana niyaysnayn oo howlo kale oo ama cilmi barasho ah ama wadiife iyo shaqo ah ayaa ama darawalnimo iyo arrimahaasaa loo geli karaa marka qofka maka galaya shardi maaha inuu yahay muxrim ama xaj niyaysan ama cumro niyaysan قال xdثna cبداللhi بن مسلمة القعنبي ويحyى بن يحyى وqتيبة بن سعيid أmا القعنبي faqاala wuxuu yihi قرأت عlى مالك بن أنس وأmا qتيبة faqاala xdثna مالك marka siiqaة تaxdiiث iyo qراءة labadaa dariiqee min duرqi تaxamulka kamida midkay ahayd bay isku hayaan labada raawi wa qaala yaحyى wlفظ lah qultu لmالك waxaan ku yidhi أxadaثka iبن شiهاab iبن شiهاab الزهري makuu sheegay can anas binu maalik kaaga warramay ana anabiya sala allahu calayh wasalam nabigu inuu dakhala makata maka galay caama alfatxi sanadkii maka la furtay isla maalintii wa calaa ra'sihi madaxiisuna uu yahay mikfarun koofiyaddii birtaheed madaxa asagoo ku qabaa inuu maka galay makuu sheegay faqaala falamaa nasacahu markuu siibay mikfarkii iyo koofiyaddii jaa'ahu rajulu nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi ninkii asaga ahaa ibnu khatal rasuulkula hadlayaa rasuul allow ibnu khadal ninkii la dhihi jiray cabdullaahi iyo cabdulcuza iyo kayru dalika waa la yidhi ninkii ibnu khadal ahaa mutacalliqun wuxuu ku dhegan yahay biastaari alkacba kacbada asturkeeda iyo maryaheedu ku dhegan yahay eh, maxaan samaynaa adiguna waxaa tidhi meel kastaad ku aragtaa ninkaa dila hadda kacbadiibuu ku dhegay oo maradii kacbadu haystaaye ka warran nabi allow faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi uqtuluuhu dila faqaala maalik wuxuu yidhi nacam haa yani qultu limaalik jawaabteedii wey oo ninka la yidhaahdo uu hadalka waday yaxya qutayb binu saciid iyo ragga ayaga maalik ka warinayay waxaan ku yidhi qultu limaalikin xadaka ibnu shihaab iyo nacam haa waa ii sheegay nacam shaahidka xadiidka waxaa weeyaan wa calaa ra'sihi mikfar intaa way shaahidku in la geli kara maka wixii xaj iyo cumro midna aan la la nayaysnayn ayaa waxaa loo deliishadaa xadiidka nabiga inuu maka galay asagoo madaxiisa uu ku jiro koofiyad asagoo madaxa ku watuu maka galay halkaana waxaa laga gartay nabiga inuunan waxba uu muxrim uunan ahayn oo cumro uunan xarmanayn xaj xilligeed lamaba jooginoo ramadaan bay aheede ramadaan baa maka la furtaye cumrona nabiga ma cumraysanin oo madaxa wakaa datay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley hadduu yahay qofku muxrima ama cumro ama xaj ku jira maxaa la rabay madaxiisu inuu faydan yahay oo waxba madaxa u saareen ragga ragga madaxa waxba ma saari karaanoo maxduuraat ulixraam ayuuba ka mid yahayba qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi waqutayba bnu saciid haqafi qaala yaxya akhbaranaa waqaala qutayba xadaanaa mucaawiya bnu camaar adduhni can abi zubayr maxamed bn muslim can jaabir bni cabdillahi alansaari ana rasuula اllahi sala اllahu alيyh wasalam dakhala makata makuu galay wa qaala qutada wuxuu yidhi dakhala yowma fatxi maka wa calayhi cimaamatu sawdaa bikayri ixraam isagoo cumaamad madow madaxa ugu duuban tahay buu nabigu galay bikayri ixraamin ixraamna aan ku jirinoo cumrada xarmanayn wa fii riwaayati qutayba qaala xadaana abu zubayr can jaabir marka tanna macnaheedu waa untii oo kale oo nabiga madaxa waxbaa u saaraa cumaamad madow halkaana waxaa laga fahmaya inuuna muxrim ahayn laakiin wixii qisadu hal mar tahay oo maka gelitaankeeda halkaa maruu nabiga calayh salaam fatxu maka ay ahayd in marra la yidhahdo koofiyad buu qabay marra la dhaho cumaamad buu qabay halkaasaa daahirka moodaa ishkaal inuu ka jiro waxaase lagu jamciyaa markii hore maka soo gelaayey asagoo hubkiisa wata oo ciidankii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay hubaysan yihiin waa kii maka la soo galay koofiyaddii dagaalka ayuu nabigu qabay calayhi salaatu wasalaam markii dambe magaaladu ay xasishay oo la qabtayna wuxuu ka khudbeeyey albaabka kacbada agteeda ayuu ku khudbeeyey nabiga calayhi salaam markaa wey wa calayhi cimaamatu sawda marka la leeyahay cimaamada madow markuu qabay markaa wey waa markuu hubka iska soo dhigay soo qabaystay gurigii ku soo qabaystay gabadha la dhihi jiray mahani binta abi aalib kadib nabiga halkaa ku khudbeey wey sala allahu aleh wasalam ninkaa asaga ee ibnu khadal la yidhaahdo xaramkii gudihiisii baa lagu dilay weliba kacbada soo ku dhegan baa lagu dilay maxaa yeelay ninkaa jariimadu la yimid iyo waxaa isku soo aaday xilligii nabigu u ogolaaday loo ogolaaday inuu maka ku dagaalamo marka dadkii uu nabigu soo reebay buu ku jiray uu yidhi hadayrina meeshaad u aragtaanba ibnu khadalkan sababta waxay ahayd kow nintuu soo islaamay haddana dib u ridooyey buu ahaa oo diintii islaamkii ja'ifeeyey oo islaamkii ceeb ka sheegay iyo been oo gaaladii iyo cadowgii dabada la galay laba wuxuu ahaa nin nin muslim ah oo u shaqayn jiray dilay oo intuu dilay deenna gaaladii ku cararay saddex wuxuu lahaa laba gabdhood oo gabyaa ah ama heesaa ah oo caaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam cayda nabiga usoo diruu diri jiray u dhihi jiray caaya buu dhihi jiray dunuubtaas waaweyn ayaa gaalnimadii usii dheereed markaasa waxaa la yidhi fi lxilli waalxaram meel kastaad ku aragtaan ninkaa gowraca la yidhi qaala xadaanaa cali bnu xakiim alawdi qaala akhbaranaa shariik can camaar duhni adduhiniyu aw duhniy can abi zubayr can jaabir bni cabdillahi ana rasuula اllahi sala اllah alay wasalam dakhala yowma fatxi makata soo galay maka wa calayhi ximaamatu sawda waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan jawaazu libaas sawd dharka madow in la xidhan karo oo cimaamad madow wax lagu duuban karo ayaa laga qaadanaya cimaamad madow wax lagu duuban karo haddii marka ayna astaan u ahayn firaqu daalla ayna astaan iyo calaamo u ahayn oo shacaar iyo yulfam aynu ahayn ama ma ahee dadka bacd alfiraq daalla sida shiicadoo kale iyo madax ku duubta marka in yulfamkooda iyo shabhida iyo la shabahayo inaysan ahayn ama markaasi wax shuhro oo dadka waxaynan aqoonin oo qofka uu lagula yaaba ayaanun ahayn qaala xadaana yaxya bnu yaxya waisxaaq bn ibraahim qaala akhbarana wakiic can musaawir اlwaraaq can jacfar bn camr bn xurayfin can abiihi ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam khadaba الnaasa dadkii buu u khudbeeyey wa calayhi cimaamaة sawda وxadaثna abu bakr bn abi shayba wاlxasan اlxilwani qala xadaثna abu usama can musaawir اlwaraaq قال xadaana wfii riwaayati اxilwaani qaala samictu jacfar بن camr بن xurayf can abihi qaal kaanii andur inaan arkaadii moodaa buu leeyahay ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam oo cala lmimbari mimbarkii saaran wa calayhi cimaamatu sawdaa cimaamad madowna madaxa ku duubtay qad arkhaa darafayhaa labadeeda fiidoodna uu raariciyey bayna katifayhi labada garab dhexdooda walam yaqul abubakar calaa mimbar muuna dhihin darafayhaa iyo darafihaa labadaba waa soo aroortay waxaana ay xoog badan bay qaar culamada kamida qabaan darafaha hal faraq iyo hal fiidoo keliya yuu nabigu yuu dhabarka intuu madaxa duubto yuu sii dayn jiray cadabaa la yidhahdaa cadaba halkaasuu dee labada garab dhexdooda ayuu ku raaricin jiray sala allahu calayhi wa aalih wasalam ah, sida sheekh bigman uu sameeyo o kale maamada bigman waad aragteen sheekh xasan saasaa waxaa la dhahaa cadaba cadaba almusanifu raximah اllah baabu fadli اlmadiina magaalada madiina la yidhahdo almadiina haddii la yidhaahdo magaalada madiinadii rasuulka alayh salam bay ku dhacdaa almadiina haddii laska ilaaqo waa magaaladii nabiga sala allahu alayh waalih wasalam fadliga ay magaalada leedahay qiimaha badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa madiina iyo daaba iyo dayba u bixiyey yariba la dhihi jiray waagi hore yariba magaca waa la diiday ama waaba la anfiyey ama waa la bedelay almadiina iyo adayba iyo daaba ayaa lagu bedelay madiinatu rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam waa magaaladii nabiga calayhi salaam iyo saxaabadiisii soo dhoweysay ee garabka iyo gaashaanka siisay ee naf iyo maalba dadkii degganaa ay u hureen ee islaamka faafay ee mashaariq alardi wa maqaaribaha ku faafay nuurkii madiine ka soo ifay ee ka soo baxay ayaa wuxuu gaadhay adduunka o dhan ba gaadhay halkaasay yuu nuurka ka ifay markii hore waxyiga iyo diinta markay ka bilaabatay jabal la yidhahda jabal ulxira haddana la yidhahda jabalu nuur nuurkaa qur-aanka ka bilowday weeyaane halkaasuu qur-aanka ka bilowday waxya ka bilowday maka almukarama laakiin xaggee ka faafay wuxuu ka faafay madiinat annabawiya nabigana calayhi salaam wuxuu yidhi umirtu biqaryatin taakulu lqura waxaa la yaamray inaan u hijroodo magaalo magaalooyinka caalamka o dhan baa laqi doonto macnaha nuurkeediibay yaa wada gaari doona mugdigiiyo iftiinka oo dhanna waa laga saari doonaa madiinatu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam niman qiimo badan oo ansaaru rasuulillah lagu macdaray ayaa degiyaa deganaa oo soo dhoweeyey nabiga iyo saxaabadaba aad iyo aadna waxay ahaayeen niman u karam badan oo deeq badan bay ahaayeen deeqsinimadooda xadday dhaaftay deeqsinimadooda iyo karamkooda iyo jawaad iyo muxuu ahaa juudkooda wuxuu ahaa ilaah xad wuxuu gaadhay ay xoolahana kala badh ay bixiyaan xataa qaarkood ay dhahaan haweenkaa ini fureenaha qaar guursada ayay ka gaadhay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu ammaanay waa wuxuu ku tilmaamay inay yihiin ahlu iithaar wa yu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa yacni gaajada daran ba la dhahaa khasaasada naftooday ka doonayaanoo walaalkood bay wixi siinayaan magaaladoodii madiine ahayd iyo inay noqotay magaalo aad iyo aad u qiim badan oo caalamkao dhanba iskugu tegey fadliga magaalada ay leedahay wa ducaa'i nabiyi nabiga ducadiisa calayhi salaam fiiha bilbaraka ilaahay uu barako inuu magaaladaa geliyey ilahay uu ka baryey nabiga calayh isalaam inuu barakeeyo nolosheeda caafimaadkeeda suuskeeda iyo saaceeda iyo mudkeeda iyo baaggeeda waxaasoo dhanba barakadii ku dhacday wa bayaani taxriimihaa madiina in la xarimay oo xaram laga dhigay yaa la caddayn wa taxriimi saydiha ugaadheedana in la xarimay in la ugaadho wa shajariha geedaheeda in la guro la xarimay wa bayaani xuduudi xaramihaa xuduudda xaramkee madiina caddayn la caddaynayo intee weeyaan afarta jiha marka la fiiriyo intee xaramka madiine ay ku eg tahay ka bilaabataa xadaثna qutayba bnu saciidin qaala xadaثna cabdالcaزiiz can ibni muxamed daarawardi can camr ibni yaxya almaazani can cabaad ibni tamiim can camihi cabdالlahi bni zayd bni caasim ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaal ina ibraahiima alkhaliil ibraahim calayh الsalaatu wasalaam ibraahiim xarama makata makuu xarimay oo xaram ka dhigay inta xuduudda ee wareegsan ee magaalada maka ku wareegsan ayuu astaamo u sameeyey inta u dhexaysa xaram aan loo dhowaan karin ugaadheeda iyo geedaheeda iyo dadkeedaba wadacaa wuu duceeyey liahliha ehelkeediina ilaahay buu u beriyey oo warsuquhum min ahamaraat wa kale ilaahay inuu himaar iyo midho meel walba ka imaanayo maka in laga helo oo dadkeeda ilaahay arsuqo ducadiina waa ku dhacdee way heleen oo makal mukarama oon beer lahayn oon dalag lahayn oo waxba ka soo bixin haddana midhihii adduunka oo dhan baad ka helaysaa ood moodaa inay tahay meel dooxo oo aho beeraleeyaho ardu zaraaciyaad moodaysaa markaad waagi soo bax uu baryo ood suuqa tagto waxa soo gelaya qudaara ee waran waa ducadii nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa u aqbalay wa innii xaramtu lmadiina nabiga wuxuu yidhi anigana madiinan xaram ka dhigay kama xarama ibraahiimu makata suu ibraahim maka xaram oga dhigay oo ilaahay baa subxaanah wa tacala in allaha xarama makata yowma khalaqa asamaawaati waalardi baa soo maray laakiin carabkii ibraahim calayhi salaam xilligiisii baa la caddeeyo la tashriiciyey oo ardada loo soo dejiyey oo dadkii loo sheegay oo xuduuddii loo caddeeyey iyo macaalimtii iyo sumadihii loo sameeyey sidaa weeyaan ibraahim baa xarrimay wa innii dacawtu waxaan baryey ilaahay subxaanah wa tacaala fii saacihaa saaceedii ayaan u baryey iyo wa muddihaa mudkeedii bimileey maa dacaa bihi ibraahiimu ibraahim ducadiisii labalaabkeed liahli makata uu duceeye labalaab baan igana madiine ugu duceeyey buu nabiga sala allah aleh wasalam madiina ayaa markaa suuska iyo cuntada iyo nolosha ka fiican oo ka baraka badan maka almukarama waana wax mushaahad oo ilaahay hadda maantada la arkaayo wixii hal wadan ay ku yaallaan oo xijaaj ay ku wada yaallaan ayaa haddana isku maciisho iyo isku noolan iyo isku deganaan midna aynan ahayn isku mid ma aha dadkeeduna isku mid maaha ducadii iyo barakadii nabiga sala allah aleh wasalam madiine markaa tagto deganaan iyo xasilooni badan baa dareemaysaa marxabayn iyo soo dhowayn badanna waa dareemaysaa cayshkeeda iyo nolosheeda oo qabowna waa dareemaysaa hoo makaa ka kulol iyo dadkeeda waxadaaniihi abu kaamil aljaxdari xadaanaa cabdاlcaزiiz can ibn mukhtaar xaw xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana khaalid bn makhladin qaala xadaanii sulaymaan bn bilaal xaw xadaana isxaaq bn ibraahim qal aqbarana almakhzuumi xadaana whayb kulhm can camr bn yaxya huwa almaaziniyu bihada اlisnaadi ama xadiidu wahayd faki riwaayati daarawardi oo kale weeyaan cabdilcaziiz bimilay maa dacaa bihi ibraahim buu isagana yidhi ducadii ibraahim labalaabkeed baa madiine u duceeyey wa ama sulaymaan binu bilaal wa cabdilcaziiz binu mukhtaar fa fii riwaayatihima waxaa ku sugan mila maa dacaa bihi ibraahim oo keli ah taas marka ziyaadada fadli badan yaa xoog badan waa ziyadatu iqa waxadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana bakr yani ibnu mubara can ibni اlhaadi can abi bakr bn muxamedi can cabdillaahi bni camr ibni cuثmaan can raafic bni khadiijin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam ina ibraahiima xarama makata makuu xaram ka dhigay wa inii uxarimu maa bayna laabatayha yuriidu wuxuu la jeedaa midda la xarimay laabataynkeeda almadiinatu madiina uxarimu maa bayna laabatayha bayna laabatayn iyo bayna alxaratayn waa isku mid isku mid weeyaan xarada iyo laabada waxaa loola jeedaa madiine labada jiho afar jiho wey madiina jiha sharqiya iyo jiha algharbiya innaga marka hadda meeshaan joogno cagsi bay naga tahay madiina sidaan hadda usii jeedno sharqigeenna iyo garbigeenna cagsi bay ku tahay ayadana sidan ahaan bay iskuu soo jeednaa innaga qibladaba kasa u ayaan xagga kaga soo tukadaan marka qorax ka soo bax iyo qorax u dhac labadaasaa waxaa la dhihi jiray xaratayn xaratu alsharqiya iyo xaratu algarbiya ayaa la yidhaahdaa xaraduna waa dhagaxyo madmadow oo madow ah oo xilliga qoraxda ay kulushahay aan lagu socon karinoo aad u kulul oo aad moodda in dhul burkaano iyo waxay ku qaraxday fulkaanada waxay dhahaan aad mooddo wada madow oad mooddo saliidii lagu daadiyey ayaa xarra la yidhaahdaa waa xijaaratun suud oo aad mooddo in saliid lagu daadiyey marka xara sharqiya waxaa la dhihi jiray xaratu waaqim xaratu waaqim xara alqarbiyana xaratu wabara ayaa la dhihi jiray marka labadaasi waa dhinaca sharqi iyo arbi dhinaca sharqi iyo qarbi weeye oo xagga muxuu ahaa sharqiguna waa xagga xabaalaha baqiic maqbaratu baqiic dhinaceeda weeye harbiguna waa xagga masjid qullatayn iyo jaamica alislaamiya ayaa harbi ah labadaa jihay marka waxaa ku yaallay xaratayn ama laabatayn oo sharqiya iyo harbiya waaqim iyo wabara labadaa weeyaan labadan kale ee jihooyinka kale ah waa junuub iyo shimaal junuub iyo shimaal shimaal waa xagga jabalu uxud buurta uxud la yidhaahdo wey buurta uxud gadaasheeda meesha la yidhahda madaaru ermadiina eerboorka madiina oo uxud iyo eerboorka dhexdooda buur yaroo guduudanba ku taalla buurtaasaa waxaa la yidhahda jabalu fawr baa la yidhaahdaa jabalu thawr oo xagga shimaal xiga dhinacan junuubna waxaa xiga jabal la yidhahda jabalu cayr la yidhaahdo marka shimaal iyo junuub waa labadaa buurood sharqi iyo qarbina waa labadaa xaro oo waaqim iyo wabarah inta udhexaysa xaramkii madiineah intaas u dhexaysa yaa xaramkii ah oo xaram ulmadiina la yidhahdaa waxaa marka ay ka dheer tahay dhinacan junuub iyo shimaal yacni waxaan u jeedaa koonfur iyo waqooyi koonfur iyo waqooyi dhan kale u dheeryahay xaramku u dheeryahay ama xaggan waa beriga iyo galbeedka wuu gaaban yahay wuu gaaban yahay oo qaar baaba waxay leeyihiin wuxuu ku joogaa bisd qiblatayn qaarna waxay qabaan ilaa jaamic alislaamiya iyo waadi alcaqiiq intaba inuu xarabka soo gelaayo qayb ka mida jaamic alislaamiya inkastoo dharkaayay inay boodhkii ay jaamic alislaamiya geeskeeda kale ay ku dhejiyeen mar dambe yaa arkayay marka calaa kulli xaal afartaa gees maxaa la yidhaahdaa waa afarta jiho inta u dhaxaysana xaramkii madiina wey intaasaa xaram ah oon geedaheeda la guri karin oo waadheeda la waaran karin xaraman aaminan ah in kasta oo xaramka maka uu ka xoog badan yahay oo makal mukarama xaramkeeda qofkii ugaar dila fajazaau milu maa qatala min anacam waay laakiin midda madiina waxaa weeyaan ayadu halkaa ma gaadhsiisan agga cuquubaday kala duwan yihin xagga cuquubada ayay ku kala duwan yihin qaar ahlulcilmiga ka mida waxay leeyin waxba dhib ma laha in geedaheeda iyo ugaadheedaba la isticmaalo qaar baa sidaa qaba laakiin xaramka uu nabiga ku magacaabay macnaheeda sidaasuu keeni karaa saasuu keeni karaa wa inii uxarimu maa bayna laabatayha iyo saxaabadood arki doonta sacad bin waqaas radia allahu canhu oo nin geeda guraya intuu arkay furtay qala وxadaثna cabdالlahi بن mسلمة بن الqacnabi qala xadaثna sulayman بن bilaal can cutbaة بن msلم can naafic بn jubayri cana marwan بن الxakم khaطba الnaasa dadkii buu u khudbeeyey fadakara makata maku ka hadlay maka mucaawiya ninka marwan بن xakم intuu madiina ka khudbeeyey masaajidkeedi uu maka ka sheekeeyey iyo fadligeeda wa ahlaha iyo ehelkeedii wa xurmataha xurmadeedii walam yadkur ilmadiina madiina maba soo hadalqaadinba wa ahlaha iyo ehelkeedii waxurmataha xurmadeeda ma sheegin fanaadaahu raafic binu khadiij oo saxaabi ah ayaa dhawaaqay marwaankan waa taabici laakiin madiinuu madax ka ahaa raafic binu khadiij baa dhawaaqoo faqaala ku yidhi maa lii asmacuk maxaa dhacay oon kaa maqlo dakarta makata inaad maka sheegtay wa ahlaha ehelkeedii wa xurmataha xurmadeedii walam tadkur ilmadiina madiina aadan sheegin wa ahlaha ehelkeedii wa xurmataha nabiga uu xaram ka dhigay calayh salaam maa bayna laabatayha labadeedii laab labadeedii xaro sharqiya iyo qarbiya wadalika inuu nabiga xaram ka dhigayna cindanaa agtaanaduu ku sugan yahay fii adiimin xadiid ku sugan fii oo fii adiimin maqaar ku qoran khawlaaniyun loo nisbeeyey maqaar khawlaani ah buu noogu qoran yahay xadiidka ka hadlaya xaram lmadiina khawlaanna waa qaryatun min qura yaman qaryo yaman qaryaheeda ka mida ayaa khawlaan la dhihi jiray in shita haddaad rabto aqra'tukahu waan kuu akhrisinaya haddaan rabto waa soo bixi waan kuu dul akhrin buu yidhi qaala fasakata marwaan waa aamusay uma qaala wuxuu yidhi qad samictu bacda dalik bacda daalika arrimaha uu sheegaayo raafic binu khadiij qaarkood waan maqlay ayuu iskaga gaabsaday qaala xadaana abubakr bin abi shaybata wa camru naaqid kilaahumaa can abi axmedin qaala abubakr xadaana muxamed bin cabdillaahi alasdiy qaala xadaana sufyaan can abi zubayr can jaabir qaal qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi ina ibraahiima xarama makata markuu xaram ka dhigay wa inii uxaramtu lmadiina madiina xaram ka dhigay maa bayna laabatayha inta u dhexaysa labadeeda laab ama labadeeda xaro laa yuqdacu lama goyn karo cidaahuha laamaheeda iyo geedaheeda walaa yusaadu sayduha ugaadheedana lama ugaarhan karo qaala xadaana abubakr bn abi shaybata xadaana cabdulahi bn numayr xaw xadaana ibnu numayr moxamed bn cabdilaah qaala xadaana abi cabdulahi bn numayr xadaana cuثmaan bnu xakiim qaala xadaana caamir bnu sacdin can abihi sacd bn abi waqaas radi allahu canhu wa ardaah qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi inii uxarimu maa bayna laabatay almadiina madiina labadeeda golood inta udhexaysa labadee laab an yuqdaca in la gooyaan xarimaya cidaahuha geedaheeda ow yuqtalo sayduha ugaadhadeed la dilo wa qaala nabigu wuxuu yidhi almadiinatu khayrun lahum dadka madiina u khayr badan low kaanuu yaclamuun haddii ogaan lahayn xadiid dheer buu ahaayo waxaa imaan doonaa fi'aam koox markii waxaa la furi doonaa shaam dad ordi baa imaan oo carruurtoodi iyo reerkoodi iyo qaraabadoodi wixii aqbala kaxeeya oo shaam kaxeeya waalmadiinatu khayru low kaanuu yaclamuun ciraaq baa la furi doonaa buu nebigu calayhi salaam mucjizaadkii ka mid ahayd uu sii sheegay laba dowladooda xoog badan oo faris iyo ruum ayaa haysan jira dhulkaas in la qaban doonuu nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasay ciraaq kuwii furtayna soo ordi doonaan markaasay dhahayaan nagaciya xaggaan aguurre waalmadiinatu khayru lahum low kaanuu yaclamuun madiina uga khayr badan hadday lahaayeen laa yadacuhaa axadun qofna kama tago kama guuro raqbatan canhaana cid u nacaayo ilaa abdala allaahu fiiha madiina wuxuu meesheedii kaa guuray ugu bedelaa man huwa khayru minhu qof ka khayr badan qofkii ka guura madiina oo nacaa ku ka khayr badan bu ilahay ku bedelaya raqbatan canha baa la yidhi qofkii naca laakiin geedi laga guuro limasaalix kale oo la xaqiijinayo oo diini oo kale ah iyada waa iska bannaan tahay oo saxaabadii nabiga calayh salaatu wasalaam ee madiine joogi jiray ciraaq iyo shaam iyo maa waraa'u nahri iyo Eh, muxuu ahaa khuraasaan waa kay kala aadeen ayagoo diinta faafinaayo oo dacwada faafinaayo marka sharafu اlcilmi barakatu nashri dacwa afdal min barakati اlmakaani bay dhaheen yacnii in diinta la faafiyo ayaa ka fadli badan ka sharaf badan iyo cilmiga gaadhsiinta dadka la gaadhsiinayo saxaabada nabiga calayh salam marka mashaariq alardi wamaqaaribiha bay ku kala faafeen magaalada madiina ilaa toban kun bay ku qiyaasaan culimmadu sheegaan taariikhda saxaabada ku xabaalan toban kun marka saxaabada nabigana way ka badnaayeen sala اllah alيh ali waslm intaas walaa yahbutu axadu qofna kuma sugnaado calaa lawaa'iha magaalada madiina shidadeeda iyo dhibaatadeeda wajahdiha iyo mashaqadeeda iyo baahideeda kuma sabro ilaa kuntu lahu waxaan u noqon u ahaan shafiican buu nabigu yidhi mid u shafeecaan noqonaya qofkii magaalada madiina ku sabra bishardi waa inuu yahay qof muslima musalia ilahay rumaysan waa inuu yahay waan u shafeeci buu yihi nabiga sala allahu aleyh waali wasalam xabaalaha baqiicna nabiga wuxuu yihi waan u shafeecayaa aw shahiidan iyo uxud iyo xabaalahaas aw shahiidan yowma alqiyaama maalinta qiyaama makhraati baan u noqon qaala waxadaثana ibn abi cumar xadaثana marwan bnu mucaawiyata alfazari xadaثana cuثmaan bnu xakiim alansaari qaala akhbaranii camr bn sacd bn abi waqaas can abihi ana rasuula اllahi salى اllah alيه waslama qaal uma dakara mila xadiiثi ibnu numayr wazaada fi اlxadiiثi walaa yuriidu ma doono axadu qofna ahl madiina reer madiina lama doono bisuu'in xumaan ilaa adaabahu allahu ilaahay baa dhalaaliya fi naari naar buu ku dhalaaliyaa doobrasaasi ka rasaasi rasaasta iyo macdanka marka la dhalaaliyo oo kale su u dhalaalo ayuu ilahay u dhalaalinaya aw doobalmilxi ka doobilmilxi cusbada sida ugu dhalaasha filmaahi biyahoo kale ayuu ilaahay naarta ugu dhalaalinaya ninkii reer madiina dhakra oo khiyaamo u sameeya oo damca dhibaato inuu u geysto ilaahay baa halaagaya subxaanahu wa tacaala ilaahay baa halaagaya maxaa yeelay madiinatu nabawiya waa jiwaaru rasuulillaahi sala allah aleh wasalam waa dariskii nabiga waa xaramkii nabiga calayh salaam uu xarimay waa mahbatulwaxyi meeshii diinta kusoo degtay ee waxyiga uu kusoo degi jiray weeyaan waa mahja asxaabu rasulilah warasulilah wa asxaabii meesha u hijroodeen ay iskuu tageen weeyaan waa mowqicu alansaar alaws walkhasraj mowqicooda ay deganaayeen weeyaan meesha ayadaa qiimaha badan ninkii naca ama wax ka sheega ama duraa ama dhibaato la doonaa adaabahu اllah ilahay baa dhaaraalanaya ama habaar weeyaan xadaana وxadaana isxaaq bn ibrahim وcabd bn xumayd jamiica can اlcaqadiy caamir qaal wuxu yhi akhbarana cabdilmalik bn camr alcaqadi qaal xadaana cabdullahi bn jacfar can ismaaciil bn muxamedi can caamir bn sacdin ana sacdan sacd bn abi waqaas awalu man rama sahma fi sabiili اllah sacd bn waqaas rakiba ilaa qasrihi xaggaa iyo gurigiisii guri uu ku lahaa bilcaqiiqi caqiiq waadiga caqiiq la dhihi jiray waad lcaqiiq oo dhinacan harbiga xigta qorac udhaca fawajada cabdan addoon buu helay yaqdacu shajaran geed guraya addoon geed saaran oo intuu calalihii dhigtay geed gurayuu arkay ow mase yakhbiduhu abqada ka guraaya fasalabahu markaasuu furtay calalihii oo dhan buu ka qaatay wuxuu yidhi waa bii bannaan tahay inaan ku furto falamaa rajaca sacdu sacad markuu ku laabtay madiina jaa'ahu waxaa u yimid ahlulcabdi addoonka kuwii dadkii iska lahaa fakallamuuhu waxay kala hadleen an yarudda calaa gulaamihim addoonkooda inuu soo socodiya dharka u calayhim ama ayaga maa akhada wuxuu ka qaaday min ghulaamihim addoonkooda wuxuu ka qaaday inuu u soocodiyay ka codsadeen faqaala wuxuu yidhi sacad macaad allah ilaahay baan ka maangalay an arudda shayan inaan wax soo celiyo nafalaniihi uu isiiyey rasuulullahi sala allahu alayh wasalam nafli ii siiyey wa abaa waa diiday sacad an yarudda calayhim inuu ku soo celiyo waa ka diiday dheef nabi maxamed siiyey oo qofkii ku xadgudbaa xaramka madiina inaan furanno aan ogolaaday oon edbinno oon taas ayadaa idii celin maayo buu yidhi waa ka diiday qaala xaddaanaa yaxya bnu ayuub qutayba bnu saciid wbnu xujr jamiican dhammaantoodba can ismaaciil qaala ibnu ayuub wuxuu yidhi xaddaanaa ismaaciil bnu jacfarin akhbaranii camr bnu abi camr mowla almuطalib bn cabdilaahi bnu xandab annahu samica anas bnu maalik buu maqlo yaquulu qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi liabi dalxa wuxuu ku yidhi abu dalxa zayd bnu sahl radia allahu canhu ardaa iltamis lii waxaad ii raadisaa waa markuu nabigu madiine galay hijradii madiine uu tegay weeyaan hulaaman wiil yaroo min khilmaanikum carruurtiinna ka mida oo yakhdumunii ii adeega wiil yaroo ii adeega oo ii khidmeeya carruurtiinna halaiga soo raadiyo markaasuu la tashaday ummu sulaym oo anas dhashay way ku waafaqday oo weliba iyaduna waa kay lahayd waa wiil caqli badan nabi allah oo kuu khidmeeyo fa kharaja bii waxaa i kaxeeyey buu leehay anas abuu dalxata oo hooyadii buu qabay yurdifunii asagoo ifangelinaya waraa'ahu gadaashiisa faraska fa kuntu waxaan ahaa akhdumu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nabigaan u khidmaynaya kulamaa nazal mar allaala markuu safarta ka dego oo meel degaba khidmadii iyo shaqadii aysan qabanay toban sanuu khaadim ahaa toban sano toban jir asagoo ah nabiga loo keenay calayhi salaam tobankii madiine uu joogayba oo u khidmaynaya labaatan markuu jiray ayuu nabiga dhintay sala allahu caleyh waaalih wasalam sharaftaasuu ilaahay u gartay khaadimu rasuuliillaah in khidmadii nabiga calayh salaam uu helo oo nabigana calayhi salaam uu ku jaaziye ku abaalmariyo duco saddex duco ugu duceeyey allahuma akfir maalah wa waladah waxuu ahaa waqafir danbah ama dembigiisa ilaah dhaaf jannada geli jannada inuu galo ayay ka dhalanaysaa xoolihiisii iyo waxaa ilaahay loo barakeeyey iyo carruurtiisiba carruur aad u fara badan ayuu dhalay xoolihiisuna xoolo barakaysan bay ahaayeenoo timirtiisa beerta sanadkii laba jeer bay dhali jirtay wixiioo timirta sida caadigaa sanadkii mar ay dhasho wa qaala fi lxadiidi uma aqbala waa soo qaabilay nabiga calayh salaam xataa idaa badaa lahu uxudun uxud markuu nebiga ku soo baxday qaala wuxuu yidhi safar buu ka imaaday nabiga calayh salaam buurta uxud baa meel fog uu ka arkay waa buur dheer oo aad iyo aad u dheer uxud oo buuraha u waaweyn bayna ku jirtaa ka gees ka gees inaad lug ku tagto way adag tahay aad bay u dheer tahay waa kii dee khaalid bin waliid iyo faras ay ku soo wareegeen oy dhanka kale faras kaga imaadeen marka buurtaa ayadaa markuu nabigu meel fog ka arkay qaala wuxuu yidhi haada jabalun kaas waa buur yuxibunaa waa jabalka uxud wey yuxibunaa na jecel wanuxibuhu annagana aan jecel lahay buu nabiga calayh salaam yidhi waa buur aan jecel lahay asaganana jecel jeceylka iyo maxabadu waxaa weeyaan waxay kasii sii daqiiqsantahay iraadada doonitaanka marka e, buurtii e, derbigii dhacaayay muuse iyo khadir jidaara yuriidu yuriidu an yanqada iraada ayaa loo loo sheegay ama maarata loo nisbeeyey lagu magacaabay ama loo qiray maxabada ayaa kasii daqiiqsan oo kasii maxaba asagana loo qiray yacni jabal uxud inuu jecel yahay nabiga calayh salaatu wasalaam iyo muslimiinta yuxibunaa wa nuxibu maxabbada iyo jeceylku marka waxaad garanaysaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abuuray dareen iyo garasho uu wax ku jeclaado oo uu nabiga iyo saxaabada iyo muslimiinta uu ku jeclaado inuu ilahay geliyo subxana wa tacala waxyaalaha jamaadaadka eheen hadlin ee hayrucaqalka ee hayru naadiqa aan hadlayninna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u yeelay iraado iyo dareen ayuu u yeelay waa kaa nabiga calayhi salaatu wasalaam jada wuxuu markuu khudbayn jiray khudbadii geed uu ku tiirsan jiray ama markii mimbarka loo sameeyey nabiga calayh salaam waa kii dhawaaqay xaniin iyo sawd laga maqlay qur-aanka kariimkana ilahay wuxuu leey waina minha lamaa yahbitu min khashyati illaah buuraha waxaa ka mida kuwa soo dhacaaya oo soo hoobanaya cabsi ilaahay cabsi iyo dareenka cabsida ayaa galay waxaa ka mida tasbiixu lxasa quruurixii oo tasbiixsaday oo subxaanallah allah subxana allah iyagoo la maqlay waxaa ka mid ahaa dhagaxii nebiyullaahi muusa calayhi salaam uu maryaha saartay ee cararay markii ilaahay uu damcay inuu beri yeelo muuse oo ceebtii iyo dacaayaddii laga faafiyey beennimadeeda u caddeeyo isagoo qaawandeena reer banu israa'iil ay arkeen dhagaxiina intuu garaacay garaacii iyo ushii saameynu ku yeeshay oo bararay waxaa ka mid ah nabiga calayh salaam wuxuu dhihi jiray innii la acrifu xajaran bimakkata kaana yusallimu calaya qabla an ubcaf dhagax waxaan garanaya maka yaala maka dhagaxyada ka mida oo islaami jiray intaan laysoo saarinba islaami jiray waxbuu salaamayaa waxaa ka mid ahayd nabiga calayh salaam kama fi xadiidi jaabir dheera imaan doona mucjizaadka nabiga ka mid ahaa laba geed ayuu nabiga isagoo xaaje gudasho u baxay meel bannaana hal geed buu arkay kuwa kalena meeshaasuu ka muuqda way kala fog yihiin labada hadday isku imaadaan meel isku asturi karo oo kayna ayay noqonayaan laakiin mid keligii ma qarin karo kubuu intuu u tegay buu nabiga calayh salaam madaxa soo qabtay wuxuu yidhi soo raac geedkii baa soo dhaqaaqay saxiix muslim ku sugan yahay si u soo socday buu dee geedkii kale u imaaday markay isku soo dhowaadeen buu wuxuu yidhi ilta'imaa calaya ah, isku dhowaada aniga dartay way isku dhowaadeen shig bay isdheheen meeshii waxaa ka soo baxday qan hawdaa ka soo baxday halkii buu nabiga calayh salaam ku xaaja gutay kadibna intuu bannaanku soo istaagay buu kana saa yidhi kana saa yidhi markaasuu kii ordoo rag yiro meeshiisa tegey halkaas saxaabiga fiirinayo la yaaban ayaduna waxaa weeyaan ilaahay awooddiisa weeyaan inuu wax jaamidaada ama hayroyacqiloon hadli karin ay hadlaan oo ay muxuuha dhaqaaqaan oo buurti uxud waa sii dhaqaaqday nabiga iyo abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo saaran uhbud uxudun fa inamaa calayka nabiyu wasidiiqun washahiidaan waa kii dhihi jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam hadhaqaaqina istaag waa kii dhihi jiray waxaa ka mid ah kalaamu diraacishaad neefka adrhiga ahaa ee nabiga sunta loo geliyey tagoogteedii waa kii ay dhahadashay ay tir baa lay ay daah oo ay cunine ayaa ka mid a qowluhu tacaala cumuuman uu yidhi wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum wax kasta oo ilaahay waa abuuray waa tasbiixsanayaan laakiin innagaan fahmaynin marka waxa weeyaan in loola jeedo yuxibunaa wa nuxibuhudaasi maxaba xaqiiqiya jaceyl dhab ah oo u jecel yahay weeyaan ee wax maaragtay laga isticaaray iyo kada fulaan iyo ma aha wax loola jeedo qaala xadaanaa umm majaaz waxadaanaa saciid bnu mansuur waqutayba bnu saciidin qaala xadaana yacquub huwa bn cabdiلraxmaan اlqari can camr bn abi camrin can anas bn maliki ana nabiya salى اllah alيه waslm bimili hayr anahu qaal inii uxarimu maa bayna laabatayha madiina labadeeda laab labadeeda golo dhaxdooda ayaan xaram ka dhigayaa oon ogoleen in geedaheeda iyo waadheeda loo banbaxo xadaana xaamid bnu camarin qaala xadaana cabdulwaaxid qaala xadaana caasim qaal qultu lianas bni malikin axarama rasuulu اllahi اmadiina madiina miyuu xaram ka dhigay qaala nacam ha maa bayna kada wa kada maxaa ka baday qaala falama ashrafa cala almadiina markii nabiga madiina uu ku baxay qaala wuxuu allahuma inii uxarimu maa bayna jabalayha labada buurood oo thawr iyo cayr la yidhaahdo ayaan xaram ka dhigaya mila maa xarama bihi ibraahiimu maka intuu maka ilaahay ibraahim xarimay oo kale allahuma baarik lahum barakee fii muddihi mudkooda miiska ay wax ku miistaan iyo mxuu ahaa koobadooda wasaaciib iyo suuskooda ka weeyaan ama xadaana xamaad saciid bn mansuur waan akrinay xadaana xamaad bnu camr qala xadaana cabdilwa xadaana caasim qultu li anas bn malik xarama rasuul اmadina qaala nacam ma bayna kada ila kada ma bayna thawrin ilaa cayr wma bayna xarat sharqiya ila alqarbiya afartaa wey faman axdaa fiiha xadaa qofkii ku soo darisiiya madiine gudaheeda wax shareecadu aynan ogoleen xadakaas waxaa loo jeedaa ibtidaac ee wax munkara la ogoleen qaala uma qaala lii wuxuu igu yidhi haadihi shadiida raawiya wuxuu leeyahay way adag tahay arrinkan nabiga calayh salaam uu ka sheegay man axdaa fiiha xadaan dembi weyn oo cuquubo weyn weeyaan oo cuquubo weyn baa loo sheegay man axdaa fiiha xadaa ninkii xadad kusoo soo darisiiya fal calayhi lacnat ullah yacnii bidca iyo dad oo ehlu ijraam ahoo dembi ka samayn rabi iyo waxyaalahaasoo dhan ninka kusoo dariya ama soo dhaweeya riwaayo kale ow awaa muxdita soo dhaweeya facalayhi lacnat اllah lacanada ilahay korkiisa ha haato wاlmalaa'ikati ajmaciin laa yaqbal اllahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadla ilahay kama aqbalo sarfan sunna walaa cadlan iyo farad midnaba wa qiila cagsu dalika waa la yidhi labadaas waa la cagsiyaa qaala faqaala ibn anas wuxuu yhi ow aawaa ama soo dhoweeya qof dembiile ah oo xumaan madiino la maagan ama dembi iyo ixdaad iyo bidcadii soo geliyey qofkaa qofkii soo dhoweeyana asaguna lacnad baa ku dhacday waa dembi weyn weeyaan lacnadda naxariista ilahi baa laga dheri ka dhiganta qaala xadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana yaziid bnu haaruun qaala akhbarana caasim bnu sulaymaan alaxwal qaala sa'altu anasan axarama rasuulu llahi madiina qaala nacam hiya xaraamun buu yidhi nabigu waa xaram laa yukhtala khalaahaa lama guri karo geedaheeda iyo nagaarkeeda faman facala dalik facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmacin lacnad baa ku dhacdo qala xadadana qutayba bnu saciid can malik bn anasin fima quriya calayhi can isxaaq bn cabdillahi bn abi dalxa can anas bn malikin ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalama qaal allahuma allow baarik lana u barakee reer madiina fii mikyaalihim beegidooda iyo waxay miisayaan wabaarik lahum fii saacihim suuskoodii iyo u barakee wabaarik lahum fii muddihim mudkooda u barakee taasuu nabig alayh salaam marka barakadaasna waa xagga waxaa la yidhi ragga raqiisnimada ama mxuu ilaahay inuu ku badiyo mar walbaba dhuuniga iyo irsaaqadda iyo quutudaruuriga ku bataan si ay raqiis u noqdaan waxaa la yidhi maahee mudka madiina raashinka mudham waa kiilo iyo rubuc oo madiine ah muxuu ahaa eh, kiilo rubucda waa kasi yaryahay kiilo rubuc waa nus kiilo waxaan u waa nisfu saac nisfu saac weeye marka nisfu saac markuu yahay kiilo iyo rubuc eh, mudkiina meequu noqon waa nus kiilo iyo iyo taqriiban saasuu noqonaya almuhim mudka madiina wuxuu ku filan yahay wuxuuna ku fileen saaca meelaha kale yacni laba kiilo ama saddex kiilo meel kalea cuntadeed iyo halka saac ama mudka madiina ayaa ka baraka badan oo ka nafci badan oo lagu dhargi oo lagu noolaan karaa qaala waxadaanaa zuhayr saasuu rajaxaya alimaam annawowi raximahullah saasuu rajaxaya in loola jeedo waxadaanii zuhayr bnu xarbi waibrahim bn moxamed الsami qaala xadaana whayb bnu jariir qaala xadaana abi qaala samictu yunas yuxadiثu can الzuhri can anas bn maliki qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam wuxuu yidhi allahuma ajcal bilmadiina madiina waxaad yeeshaa dicfay ma bimaka maka waxa yaalla oo min albarakati barakaa labalaabkeed madiina ka dhig وxadثna abu bkr بن abi shayba وزهير بن xرب abu kurayb جamيعا عن abi muعaawiya qال abu kurayb xadثna abu muعaawiya xadaana acmash can ibraahim ataymi can abihi qaal khadabana caliyu bin abi aalib baa noo khudbay faqaala wuxuu yidhi man zacama ninkii sheega anna cindanaa annaga aalubeytka nabiga agtaanada inuu yahay shay aan wax naqrahu aan akhrinno wax gaar noo ahoo nabiga noo dardaarmayoo gaar u akhrino inuu jiro qofkii sheega ilaa kitaaballaahi kitaabka ilaahay dadkao dhan wada haystaan wa haadihi saxiifa iyo warqaddan ii qoranoo la wada arkaayo qaala wa saxiifatun mucallaqa waa warqad ku dheganeed fii qiraabi sayfihi seeftiisa galkeeda intaa waxaan ahay ninkii dhahaa aalubeydka iyo cali iyaa lagu khasisay oo lagu siraystay oo loo dardaarmay qofkii dhahaa faqad kadaba been buu sheegay wahada raddun cala ashiica alraafida ayaa lagu radinayaa oo qaba in aalubeydka iyo cali iyo nabiga uu wax ku khasisay oo tawsiyaad gaara ah iyo usuuluddiin iyo muxuuha umuuro gaarahoo dadka kale loo sheegin in lagu khasisay waxa qusacbalaadkee marka ay shubaan fii kitaabihim alkaafi inta badan ay jacfar iyo cali ay dhahaan waxaasoo dhan waxaa weeye waa beenta ay ku beenunteen cali bin abi aalib iyo ahlubeydka nabiga calayh salaam dadka u horreeyee beeniyeyna waxaa ka mid a cali naftirkiisa radia allahu canhu faqad kadaba been buu sheegay diinta waa caam dadkao dhan bay caam u tahay qofkii loo sheegana si gaara loo tawjiihiyana macnaheedu kuma aha asagay khaas ku tahay dadkii kalena waa maqlayaan asagaa markaa ayay sababta weeyaan un ama muxuu aha su-aal uu weydiiye looga jawaabay ama sabab darteed bay ku imaatay waalcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibraduna xukunka mar walba wuxuu raacayo lafdiga caamka ee sababtu ku yimid lama fiiriyo marka waxaa la yidhahdaa wasaayaa cali iyo khasaa'is cali iyo ahlubeytka nabiga lagu khasiisay waxaas oo dhan waa turuhaadka iyo beenta ay shiicadu faafisay weeyaan warqadda maxaa ku qoran cali radia allahu canhu u hayo fiihaa waxaa ku qoran asnaanu libil geela ama zakada ah ama diyada iyo magta ah asnaanteeda iyo da'deeda hadday tahay bintulabuun iyo hadday tahay bintu makhaad iyo hadday tahay jadacah iyo hadday khalifaad tahay urey ah oo riman asnaan libil baa ku qoran waa ashyaa'un iyo sheeyaal min aljiraaxaati dhaawacyaha ka mida ah, dhaawaca ka mida ah. oo wixii jaraaxo ahoo ama madax gaadha ama shijaajka ah ama jaraaxo ah ayaduna diyadeedii iyo magteedii ayaa ayadana ku qoran oo hadday tahay muudixadii iyo hadday tahay haashimadii iyo hadday tahay munaqiladii iyo hadday tahay ma'muumadii iyo waxaaso dhanba daamiqadii ilaan waxay dhahaan khamsun muqadar wa khamsun xukuuma ah, kuwa kale ee baasilada iyo daamicada iyo baadicada iyo waa maa yaraahu alxaakim maa yaraahu alqaadi qofkii wax lamar la yeelo oo waxyar laga dhiijiya ama xoogo la yar dilaaca ama kada ila akhiri ilaa ay laftu caddaato halkaasay ka bilaabanaysaa eh, muqadarka shan geela ka bilaaban marka ashyaau min aljaraaxaad dhaawacyaha iyo nabargaadhka ah iyo diyadii kaamilkeed qofkii la dilay geelaas laga bixinayo asnaanta iyo da'da uu yahay sheekh warqaddii aw hadaayt aw wadaadki warqaddi idibaay tirmidi ken can camr bn shucayb can abihi can jaddihi ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam qaal man qatla muؤmina mutacamida dufica ilى أwliyaaءi اlmaqtuul fain shaaءuu qatluu wain shaaءuu akhaduu diya wa hiya ثalaaثuuna xiqة وaثalaaثuuna jadaca وaarbacuuna khalifa wamaa saalaxuu calayhi waxay ku heshiiyaan fahum allahum ayagaa heshiiskoodi iyo sulxigooda ayagu u yaallaa oo u bannaan tahay wadalika litasdiid alcaqli diyadaas ayada ahee muallafka ee ulaaiga ahna diyadii oo la tashdiidiyey weeye binisbati lilqaatili cabda diyadiisa waa muqallaq wamaa saalixuu calayhidaas uu sheekha wuxuu leeyahay bal xadiidkaas muxuu yahay iyo xalay hadalkii xalay baa iyuu daba socdaa in sulxiga iyo diyada iyo magta marka laga hadlaayo sulxiga wax diiday ma jirto sulxiga lama diidin muslimiinta laakiin sulxiga haddee dadkiisi baa la rabaa dadkiisi baa la rabaa diyadan haddii la bixiyo yaa iska leh qofka diyadan iyo magta iska leh qofkaa weeye qofka sulxi geli kara waa in marka siin iyo saad la kala soocaa oon laisku khaldin cad iyo wax madow qabiilkii inuu soo qaanshaysto oo uu kaaba qabiilkii yimaado oo suldaankii uu meesha soo farageliyo oo masaalixuu la soo deliishado taas ma aha ee waxa weeyaan dadka xoolahan diyada ah magtaa iska leh dadka asagaa marka magtoodii loo qiro horta loo ogolaado xoolahaadii oon kaa haysto oon gadaal aan dhigtay haddaanu aan wada hadallo aan ku dhaho ka waran nin waxaa weeyaan dhacan nin dhacan barya waaxba waa ogolyahy haddaabad dhacan tahay oo waxba ad haysan wix lagu soo turo waska qaadan laakiin markii lagu yidhahdo waa kan xoolahaadi intanaad leedahay diyaar baan kuula nahay waan ku siinaynaa laakiin walaalo wax naga cafi ama wax naga dhin taas weeyaan dadkii iska lahaa diyada iyo magta ayaa wax cafin kara oo wax dhaafi kara bale waxaa u bannaan inay iskaba cafiyaan oo dhahaan annaga hadduu ninka anaga dhintaaba qofka annagii waaban cafinay waxbaba inayma haysanno iyo awoodu leeyihiin laakiin waxaa weeyaan afduubka dadka lagu haysto ee yatiimta iyo agoonta iyo makasta iyo araamisha iyo dadkaas laga dhintay ee waalid iyo walad ah usuul iyo furuucah dadkaas ayagaa in wax loo soo qurqursheeyo oo meelaha lasoo maaratay sheekeeyo oo la yidhaahdo annaga iyo ree hebel intaanaan nahay magtiba magacal kale loo bixiyo oo la yidhahdo magti boqolkeed boqol ma ahee waa boqol geela ma ahe waa boqol kun oo lacag ah boqol kun oo lacagana ah, hal neef oo geela gooya maanta hal ratibaa gooya boqolkii geelaha ayaa waxaa laga soo reebay boqol kun ama laba boqoloo kun baa la yidhi oo haddana aan markaasaa haddana waxaa loo sameeyey waxyaalo aan jirin diyo iyo mag umbaa la yaqaanaa xabaalqodo meeshanoo lala soo ordaayo wax lagu magacaabay kafan iyo waxaas agas sameen xidh waxa la yidhahda waxba ka jirin sheekadaasoo dhan waxaa weeyaan maraamarsiiyo lagu qarinayo diyadii iyo magtii sharcigee dadka lagu qarinaayo waqtiga lagaga dhuminayo waay waa in la yidhahdo diyadiin iyo magtiini waan ogolahay waan muddo maan qabsanayna muddadana waan ku keenaynaa laakiin maad erayaalo naga cafiya wax wax naga saamaxa iska kaan dhaafa marka baryootan nin wax tuugaayo oo qofkii uu tuugaayo ka hooseeya waa inuu noqdo laakiin inaad tiraahdo maya ilaa ilaa yeeli mayno oo hadduu ku dhaho qofkan war ma rabe geeri iyo diyadii ii keen hadduu ku dhaho aad tiraahdo maya sianu keenayna reebel baa taan reebel baa nahayoo xeerkeenna sidaasuu ahaye soo maarta waa tashriic iyo jideen kitaabka ilahay wax khilaafsan maa lam yaadan bihi illaah wuxuu ilaahay ogolaanin baa la jideenaya tashriica wey waxaa la diidanya middaa weeyaan marka wax maraamarsiiyaa iyo wax qiiloo loo heli ma jirto arrinta ayada ha la ogaado sheekhaan soo qorayna baxdigan warqaddanna waa khayr allah siiyo waa mahadsan yahi ayib wa fiiha waxaa ku qoran warqadii cali radia allahu canhu qaala nabiyu sala allah alay slam wuxuu madiinatu xaramun madiina waa xaram maa bayna cayrin buurta cayr la yidhaahdo oo dhinacan junuub jirta junuub ama waqooyi ilaa hawrin hawr oo shimaal jirta iyo koonfur madiina markaa joogto qaala faman axdaa fiiha xadaa madiine ninkii ku soo dara dhexdeeda soo geliya waxaan bannaaneen oo ama bidca ah ama munkaraad iyo kharibaad kale ah ow aawaa soo dhoweeyo marti qaado oo magangelyo siiya muxdian qof mubtadica ah. fa calayhi korkiisa lacnatullaahi ha ahaato lacnaddii ilaahay waalmalaa'ika lacnadda malaa'igta waannaasi dadka lacnadooda ajmaciina dhammaantoodba sida loo adkeeya arag laa yaqbalu allaahu minhu ilahay kama aqbalo yowma alqiyama sarfan walaa cadla sunno iyo farad midna laga aqbali maayo wa dimatu lmuslimiin muslimiinta ammaankooda iyo magangelyo siintooda ammaankan hadda waxaa laga dimadan waa ammaan iyo cahdi muslimiinta magangelyo siintooda qof gaalada ka mida ay magangelyo siiyeen waaxidatun waa hal yascaa bihaa waxaa u soconoo hirgelin oo qaadi kara adnaahumka ugu hooseeya ee ay noqdaan haweenkii iyo addoommadii iyo waxaasoo kale dadkaasoo kale dadkaasoo kale adnaahumta markaa ama dadka eh, caadiga ee suuqada ah een madaxda ahayn ama amantculmada ama hadba sidaa dadka ay dabaqaadka u kala sheegsheegaan waaye yascaa biha adnaahum dadka ka u hooseeyaa u socon kara oo qof gaalah oo xarbi ah hadduu dhaho magantaydu ku jira ayaa la dilin bannaanka layga maro bannaankaa looga marayaa waa loo badbaadin waman iddacaa ilaa hayri abiihi aabihii qof aan ninkii sheegtaa aw intabaa ilaa hayri mawaaliihi dadkii xoreeye dadaan ahayn mawaali ka dhigta u nasab sheegtaa facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu yowma alqiyaama sarfan walaa cadlan laga aqbali maayo sunna iyo farad midnaba riwaayo kale waxay ku daraysaa raqbatan can abiihi asagoo aabbihii nacaaya wa ilaa haddaad aabbaha qof aan ahayn aabba tiraahdo awowa iyo adeerka iyo waxba dhib ma laha watabactu milata aabaa'i ibraahiima aha aayad kalea jirta iyaduna ismaaciil ka hadlaysay suurat albaqara miheed adeerkaa oo kale iyo adeerada iyo awowa iyo nabigana waa kii lahaa calayhi الsalaatu wasalaam ana nabiyun laa kadib ana bna cabdilmuطalib cabdilmuطalibna aabbihi maaha waa awowiis marka waxaa weye ragbatan canhu adoo aabbaha nacaya inaad abakar sheegato way waxla diiday waintahaa xadiiu abi bakr wazuhayr cinda qowlih yascaa biha adnaahum baa u socon halkaas ku istaagay walam yadkur maa bacda ma sheego walaysa fi xadiiiba mucallaqatan fii qiraabi sayfihi warqadaas waxay ku dheganeed seefta cali bn abi aalib galkeeda qaala waxadaanii cali bnu xujr sacdi qaala akhbarana cali bnu musir xaa waxadaanii abu saciid alashaju qala xadaana wakiic jamiica an acmash bi hada isnaad naxw xadiid abi kurayb can abi mucaawiya ila akhirih wazaada fi xadiii faman ahfara ikhfaar ikhfaarku waxaa weeya naqdu alcahdi faman akhfara ninkii magantii buriya oo ballantii qofka magantaisa ku jiray buriya musliman qof muslima magantiisa qofkii buriya facalayhi korkiisa lacnat ullahi ha ahaato walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu laga aqbali maayo yowma alqiyama maalinta qiyaamo sarfun wax sunno ah walaa fardun iyo mxuu ah walaa cadlun farad midna laga aqbali maayo walaysa fii xadiiihima kuma sugna man iddacaa ilaa kayri abihi walaysa fii riwaayatihi wakii dikru ywma alqiyama yowma alqiyama lafdiga kuma sugna waa riwaayaadka waxay isla dheerdheer yihin ku hadlaya وxadaثnي cabdاللahi بن cmر الqwاrيri ومحamed بن abi bkr المqdم qala xadaثna cabdالرحمن بن مهدي xadaثna سفyاn can الأcmش بhada الاسناad نحو xadيiث iبn mسلم وwkiic ilا qwlه man twlى غayra mawaalihi dakr lacnat lahu lacnadina waa sheegay naam qala xadaثna abu bkr بن abi shayb xadaثna xusein بن cali الjucفي عن زائdة عن سulayman عن abi صالح عن abi هurayra عن النبي slى الlaه عليه وسلم qaal almadinaةu xaramu madina waa xaram faman axdaa fiiha xadaa ninkii xumaan soo geliya aw aawaa muxadian qof xumaan wada soo dhoweeya facalayhi lacnat ullahi ha ahaato wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu ywma alqiyama maalinta qiyama la aqbali maayo cadlun walaa sarfun waxadaثna abu bakr bn abi shayba bn abi nadr xadaثna abu nadr xadaثanii cubaydullahi alashjaciyu can sufyaan can alacmash bihada اlisnaad mila walam yaqul ywma alqiyama wazaada wadimat lmuslimiina wuxuu ziyaadiyey muslimiinta dimadooda iyo cahdigooda iyo magantooda waaxidatun hal mid unbayaan dadka ma kala fadli badna dhanka maganta iyo magangelyada yascaa biha adnaahum baa u soconaya oo hirgelin faman akfara musliman intii muslim buriya magantiisii facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu ywma alqiyamati cadlun walaa sarf qala xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qara'tu clى maliki can ibni shihaabin can saciid bn musayibin can abi hurayrata radi allahu canhu annahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray low ra'ytu diba haddaan arki lahaa garanuug baasha garanuugta la yidhaahdo ama eelaeelada oo kale tartacu daaqaysa bilmadiina magaalada madiina meel ka daaqaysa haddaan arki lahaa maa dacartuhaa ma argagixiyeen ma argagixiyeenoo geedkeeda iyo daaqeeda kama eryeen iska dhaaf inaan ugaadhee maxaa yeelay qaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi maa bayna laabatayha xaraam madiina labadeeda laab labadeeda xaro labadeeda shiila madow dhexdooda xaram weeye marka meeshaasi wixii ku jira waa la badbaadinaya xadaanaa isxaaq bin ibraahim wa moxamed bin raafici wa cabdu binu xumayd qaala isxaaq barna cabdالrazaq xadaثna macmar can الzuhri can saciid bn musayb can abi hurayrata qaal xarama rasuulu اllahi wuxuu xarimay sal اllah alيh ali wasalam maa bayna laabatay اlmadiina qaala abu hurayra falow wajadtu diba haddaan arko garanuug haddaan arko ama eelo eelo maa bayna laabatayha daaqaysa maa dacartuha ma afzactuha ma argagixiyen wajacala itnaa cashara miilan xawla اlmadiina wuxuu sheegay labayo toban mayl madiine gaararkeeda intaa inay maaratay ka kooban tahay xaramka inuu ka kooban yahay hadda jabalu thawr iyo cayr ilaa haniyo toban kilomitr baa la dhahaa ilaa han iyo toban kilomitr ayay isku jiraan baa la dhahaa waa dhinkan gudubka wey xadaثna qtayba bn سaciidi can malik bn anasin fima quriya calayhi can suhayl bn abi saalix can abihi can abi hurayra anahu qaal kaana الnaas dadku waxay ahaayeen idaa ra'w awala hamar midhaha u horeeya beertii la sugaayey midhaha laga sugaayey midhihii u horreeyey markuu soo baxo oo timirtu geedaheeda iyo midhaheeda way soo kara horbixi geed baa midhii warra markay arkaan jaa'uu bihi intay soo gooyaan asagoo cardun ah asagoo cardun ah intay soo gooyaan yay wax u keeni jireen ila nabiy nabiga calayh salaam oo dhihi jiray nabi allah beerta timir waxay bilowday midhihii bilowday iyo soo saarkii inuu ilahay isku kaaran soo raaciyo noo barakeeyo noogu ducee barakadii nabiga faida akhadahu rasuulu nabiga markuu qaada calayhi salaam qaala wuxuu dhihi jiray allahuma baarik lana fii amarina ilaahu midhaha annaga ee dalagaanna wax soo saarkaanna noo barakeey wbaarik lana fii madiinatina magaaladana ilaahu noo barakee wabaarik lana fii saacina saaca anaga isuuska anaga noo barakee wbaarik lana fii mudina mudka anaga ilaahu noo barakee saacu ka yaryahay allahuma ina ibraahiima cabduka waa addoonkaadii wa khaliiluka waa khaliilkaadii wa nabiyuka waa nebigaadii saddexdaas iskugu daray cabduka wa khaliiluka wa nabiyuka wa inii aniguna cabduka addoonkaadii baanahay wa nabiyuka nebigaadiina waanahay wa khaliiluhuna wuu ahaa sala allah aleh wasalam in khaliilullaahina wuu ahaa nabiga calayh salaam ee intaan loo sheegin ama tawaaduc ayuu oga tegey wainahu dacaaka limakata ibraahiim makuu kuu barya kuwa la tuugayoo kaa barya inaad barakayso wainii adcuuka waan ku baryayaa lilmadiinati madiina bimili maa dacaaka limakata intii uu ibraahiim maka uu kuu baryay oo kale inaad barakayso wa milihi macah iyo asagoo kale labalaab ah ayaan ilaahu madiine kaaga baryaya inaad noo barakayso qaala uma yadcuu markaasu wuxuu u yeedhi jiray asqara waladin aw waliid ilmaha ogu yar oo lahu eh, meeshaasi jooga madiina ama meeshaasi fadhiya lagu sugnaaday fa yucdihi dalika amar midhihii buu siin jiri ilmaha u yar ee meesha joogu dhihi jiray qabso kaasaa ileen wax ka dhigani oy wax u tahay oo ku farxi oo maskaxdiisa imaankiisa weligii ayna ka baxaynin oo xasuus ay ku reebi ilma yaroo carruurahood xoogow hadiyaa u laacday weligii waxaa weeyaan arrintaa wax weyn bay agtiisa oga dhigan tahay taasuu nabiga calayh isalaatu wasalaam u siiyey halka waxaa laga fahmayaa in magaalooyinka muslimiinta ilahay u baryaan oy dhahaan ilahu magaaladaana noo barakee oo ilaahay ay u baryaan wanaagga iyo khayrka iyo barakada iyo nicmada iyo ammaanka inuu ilaahay u badiyo siiyo taas in maarata la badiyo ayaa fiican oo ilahay la baryo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baan oga dayanaynaa oo magaalada u duceeyey madiina muslimiintuna magaalooyinka iyo islaamka inay ilahay u baryaan oo u duceeyaan ayaa fiican qaala xadaana yaxya bnu yaxya akhbarana cabdulcaziiz bnu moxamed almadini almadani can suhayl bn abi saalixin can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam kaana wuxuu ahaa yu'taa biawali hamar midhaha u horeeya beerta ayaa nabiga loo keeni jiray fayaquulu allahuma baarik lana fii madiinatina ilahu magaalada noo barake wa fii himaarina midhaha annaga wa fii muddina miiska annaga wa fii saacina suuska annaga barakatan barako maca baraka barako kale lagu daro timaka labalaabkeeda uma yucdihi asqara man qofka oogu yar oo yaxduruhu soo xaadira meeshaas oo min alwildaani carruurta ilmaha ugu yar meeshaa joogu siin jiray nabiga sala allah alay wasalam baabu tarkiib fii sukna almadiina wاsabri calى lawaa'iha wallah aclam bilahi towfiq sala allah wslm ala nabiyina mxamed